بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu in sha allahu tacaala weli waxaan ku jiraa muctamarkeennii toddobiyo tobnaad ee oslo norway waxaynu maraynaa muxaadaradii shanaad ee maanta oo maalintii labaad ah waxaa in sha allahu tacaala ay muxaadarada ciwaanku waxa weeyaan da iyo ku dhaqanka qiyamka islaamka da'yarta iyo ku dhaqanka qiyamka islaamka waxaa in sha allahu tacaala hareertayda fadhiya oo u diyaara ah oo inoo faahfaahinaya sheekh almis yaxya in sha allah ilaahay kuwii inagu anfaco ha inaga yeelo ku soo dhowow sheekh falyatafadal mashkuuran maajuuran asalaamu calaykum بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alqiyam iyo xilka ka saaran da'yarta iyo da'weyntaba inay ku dhaqmaan qiyamka inay ku dhaqmaan qiyamku waa wax allaala wixii bulshadii ay xeeriso wax allaala wixii dad meel wada joogaa agtooda qiimo ku leh wax allaale wixii facba faca kale ugu dhiibayey awowba awow u dhiibayey qarniba qarni u dhiibayey ay diintoodu sheegayso ee dhaqankooda wanaagsani sheegayo ee birmagaydada ah ee hanka leh ee meel durugsan qofku inuu ka fikiro leh ee wax qabsi leh ee wax wada qabsi leh qiyam adduunkana ma jiro ilbaxnimo xadaara ma jirto adduunka soo martay aan qiyam lahayni ma jirto xataa tan reer galbeedkaynu maanta ku dhex nool nahay values ayay leeyihiin ay jiilba jiil u dhiibo ay wada ilaashadaan haddii la waayo qiyamkaas waxalaala wax la ysku qiimeeyo iyo waxalaala wax mudnaanta la ysku siiyo maxaa mudnaanta la ysku siinayaa hebel muxuu hebel kaga mudan yahay heblaaye maxay heblaaye kaga mudan tahay bulshadaasi maxay bulshadaa kaga duwan tahay wax allaalo haddii aanay mujtamacaadku qiyam haddaanay lahayn wax ay xeeriyaan birmageydo haddaanay lahayn wax isku xidhaya oo isku qiimeeya haddaanay lahayn ummadahaasi badanaa mustaqbal durugsanoo fog ma laha marka dhallinyarada aan rabo inaan la hadlo maanta ma aha dhallinyaro la koolkoolinayo dhallinyaro la sasabayo dhalinyaro ismaraskii ah, meel u yaallo conflexigii meel u yaallo ha dhicin ha jabin cuntadii ah, gacmaha iyo lugahaba laga dhunkanayo aabbiyo hooyada ay ku daba daaleenoo ah, qolooyinka culammada iyo duruusaha ayaa qaar baa kala hadli doona anigu kuwa aan la hadlayan isleeyahay dhowrkan daqiiqo aad baan u soo gaabinaya waanigaa sii afeefanaya iminkaba aad baan usoo gaabinayaana qolooyinkaan isleeyahay kelmado wadaaga habla iyo inamaba waa qolo marxaladaa soo dhaafay koolkoolinta sasabashada shahwadla ciyaarka caloolla ciyaarka timaha marbadhanka xiirka gaadhiga marba meelkadiiska hadba heesta cusub ee soo baxday halkay maanta ka shidan tahay waxaa in lala hadlo way mudan yihiin kuwaasi maanta lama hadlayaanu laakiin dee culammadaanu igmaday qaar iga horeeya qaar iga dambeeya la hadli dadka aan isleeyahay hable iyo inaba maanta intiina ay hor fadhiday iyo inta bahalkaa dhagaysan doontaba meel allaala meeshay joogteenu af wadaag leenahay duulkaan isleeyahay maanta la hadal waa duul go'aan qaatay naftoodii ka adkaaday han iyo higasho leh ku dayasho mudan xil inay xambaaraan u diyaar ah doon ah nebi ku dayashadoodu meel cad ay taallo oo ku dhawaaqayaoo ku hadaaqaya wacajiltu ilayka rabbi litardaah rabbow xaggaagaan u soo degdegay naf iyo nafiisba aan u dhigay dhidid iyo dhuuxba aan u shubaye rabbow raalli ma iga tahay dhallinyaro dareenkoodu taa ku jirto oo doonaya qur-aanka markay akhriyaan aayaad aan akhriyi doono fulintooda u kala baratamaya axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam u kala baratamaya doonaya yowma alqiyaama la kulanka nebiga sala allahu calayhi wasalam waa hubaal in lala kulmi doono eh inay yidhaahdaan saxaabada yowma alqiyaama saxaabada inay ku yidhaahdaan warda annaguba nebigaadu raacsaneene maydinkaa nebiga naga naga durka dee wamay naga xigeen dee le way nooga dhowaayeenuu nebigo sala allahu calayhi wasalame way nooga dhowaayeenoo qur-aankunbaa agtooda ku soo degayaye de innagu miyaynanu xaggaa waxba kulahayn dhallinyaro iyo odayaalayba de waynu ku leenahay marka duulkan aan raba inaan wax wada wadaagno wax isku akhrina waxa weeyi qolooyin hankoodu halkaa joogo oo wax fara badan maxay toolay ka durkay qiyamkani ama akhlaaqdani ama caadaadkan ay tahay in la qotomiyo qofka muslimka ahee dhallinyarada ah kuma imanayo riyo kuma imanayo waan jecelahay kuma imanayo i wish iyo waan jecelahay kuma imanayo waa sida geedka loo qotomiyo waa qiyam iyo akhlaaq la tahay in la qotomiyo aabbo iyo hooyo waalid malcaamad iyo madarasad wadaad iyo waran leh hoggaan waa geed inta la qotomiyey laga ilaaliyey dabeesha laga ilaaliyey waxalaala wixii cudur ee ku dhici lahaa la waraabiyey cadceed fiican loo dhigay gunta gaadhay cirkana isku shareeray wamahalu kalimatin tayibatin ka shajaratin tayibah geed saa looga soo shaqeeyo jiriddiisu intay adkaatay gunta hoosena biyaha ka cabbahayaan caleemihiisuna ay adduunka oo dhan ay u babbacayaan marka waa geed ay tahay in la abeero eh iskama imanayo waalidkaanu saaran yahay aabbaha iyo hooyada ayaanu saaran yahay geedkaa waraabintiisa iyo qotomintiisu yaa ayuha aladiina aamanuu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها malaa'ikatun ghilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wa wayafcaluuna maa yu'maruun duulka iimaanka laga helayow waa waalidkii waa instituutionkii ugu horreeyey geedkan qotobintiisu ay saarnayd naftiina dhowra ahligiina dhowra naar ka dhowra naartaasoo lagu shidi doono dad iyo dhagxan malaa'ig adadaga ay ilaalin doonto malaa'igtaasoo wixii la amrayna aan diidahaynin wixii lagu amrayna la imanahaya idan quu anfusakum waa xilka koowaadee geedkan aan ka sheekaynayaa aabbo iyo hooye xilka saaran weeyaan kullukum raac dhammaantiin xil baa laydin saaray qof walba wixii xil loo saarayna waa la weydiin hoggaanka siyaasadeed waa imaamka imaamku mas-uul buu ka yahay raacyadiisii imaamka halkan wadaadkii salaadayna tukinaya keliya ma aha waxaa loo jeeda alxaakim xaakimkii ummadda xilka siyaasadeed hanka iyo dhaqaalaha u hayay waa mas-uul muxuu mas-uul ku yahay wixii loo diray intuu horkacayuu mas-uul ka yahay waa la weydiini odaygu reerkiisa loo diray waa la weydiini xaajiyadda hooyadii hooyadii waxaa loo diray gurigeedaa loo diray waa la weydiini cid walba waa la weydiin buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qiyamka markaa akhlaaqdan ay ku taagan tahay islaamku waa qodobyo kooban koow altawxiid geedkan maxaa la waraabinaya ilmuhu markuu yahay markuu yar yahay maxaa la waraabinaya midnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala alcaqiida aliimaan alyaqiin xasilooni altawakul cala allahi subxaanahu wa tacaala waid qaala luqmaanu liibnihi nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalam uuga sheekee dadkaaga xilli luqmaani uu ku yidhi inankiisii wa huwa xaaluu yahay yaciduhu isaga oo waaninaya muxuu ku yidhi yaa bunaya inankaygiiyow laa tushrik billaah qiyamka koowaad dhexeeya waa cadamu shirki billaah laa tushrik biاllah ilahay waxba ha ugu shariik yeelin ina shirka la dulmun cadiim ilaahay oo wax kale cibaadadiisa iyo jiritaankiisa lala mushaarakeeyaa waa dembi weyne qiyamka koowaadee qofka dhallinyarada ah ee xilkan iyo diintan xambaaraya ee inuu tusaale noqdo doonaya waa kaas yaa bunaya laa tushrik biاllah ina shirka la dulmun cadiim wuu ka soo gudbayaa qiyamka labaadi waa maxay alcibaada addoon buu noqonayaa ilmihii yaraa dhallinyaradii yaa bunaya inankaygiyo aqimi salaa salaada oog waamur bilmacruuf wanaaga amar wanha can ilmunkar xumaha reeb waa cibaado waa dhaqan waa qiyam salaadooga ah agtiisa xumuhu aan ku farxaynin inuu qasta iska daaye inuu wax ka qabto hadduu waxba ka qaban waayo ka dhaqaaqaya meeshan aniga laygu agtaagi maayo dhibsanaya waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha waa xilkii aabbahiya waalidka saarnaa ahligaaga iyo reerkaaga salaad ku amar wastabir calayha wasbir calayhaba waa ku saxnaan lahayde da'dii baa la geliyey oo waxay yidhaahdaan culammada qolooyinkan balaaqada akhriyaa ziyaadatulmabna tadullu calaa ziyaadati almacna haddii xaraf af carabigii xaraf kasta oo kelmadda af carabi ahaan ku kordhaa macno dheeraaduu keenaa halkan da'da ku jirta wastabir da'daa ku jirta macno dheeraaday keenaysaa wasbir calayha keliya maaha u dulqaada un maaha daawin waxaad ku mudaawamotaa sabriga ku mudaawamow ha ka daalin ilmahaaga ubadkaaga ha ka daalin ciddaad wax u sheegaysa ha ka daalin mar baan ku idhi maaho labaan ku waan ka daalin ha ka daalin wastabir calayha aayadda saddexaad waxay tidhi wa aqim isalaa ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar waladikru llaahi akbar salaadda og salaaduna xumaha iyo munkarkaba way reebtaa dikriga ilaahay baana weyn marka laga yimaado qiyamkii tawxiidka ilaahay oon loo shariik yeelin qiimaha labaadee qofka dhallinyarada ah ay tahay laabtiisa inay ku qotonto waa cibaada ilma qof caabud ah foodiisu dhulka taqaano sujuuddiisu badan tahay rukuuciisu badan yahay qur-aan akhriskiisu badan yahay ilintiisu ay qoyan tahay qalbigiisu uu xaaran yahay ilaahay cilaaqala le subxaanahu wa tacaala la dhaminaya ilaahay weerhihiisa subxaanahu wa tacaala hadalkiisu uu ku duxayo soo hadalqaadka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam soo hadalqaadka iska daa wuxuu yidhi soo hadalqaadka nebigu uu saamaynayo jirhkiisa uu saaqayo nebi maxamed baa laga hadlaya sala allahu calayhi wasalam qiyam wuxuu weynaynayo agtiisa inay ku jirto altawxiid alcibaada qiimaha saddexaad waa alqur'aan alqur'aan alkariim weedhii ugu dambaysay ee cirka ka soo daadegta waxyo dambe ma jiro khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah caashaa la weydiiyey radia allaahu canha nabi maxamed dhaqankiisu deebuu ah sala allahu calayhi wasalam waxay tiri kaana khuluquhu alqur'aan quraan socdo buu nebigu ahaa sala allahu calayhi wasalam aayaadkaa soo daadegayay saddex iyo labaatanka sano soo daadegayay ayuunbuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku dhaqmayey qur-aankaasi waxa uu leeyahay innagana qur-aankii waa ina horyaalla laa yaatiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid marmarna waxaan ka baqaaba inuu xujo inagu noqdo halkuu xujo inoo noqon lahaa abu darda radia allaahu canhu wa baa wuxuu yidhi akhwafu ma akhaafu yowma alqiyaama waxa ugu badana yowmaalqiyaama aan ka baqaa buu yidhi ilaahay marka lay hor istaagiyo inuu ilaahay i weydiiyo igu yidhaahdo acalimta am jahilta cilmi ma lahayd mise jaahil baad ahayd deedna aan ku jawaaboon idhaahda buu yidhi ilaahow cilmi baan lahaa abu dardaa qur-aankii ma ku soo gaadhay haa acalimta am jahilta qur-aanka ma taqaanay mise maad aqoonin waan aqaanay rabbow kadibna waxaan ka baqayaa buu yidhi abudardaa aayadaha qur-aanka o dhan in saf laii soo geliya saf aayadba laygu yidhaahdo ma soo gaadhay haa ma i fahantay haa ma igu camal fashay mise igumaad camal fadhi lix kun iyo laba boqol iyo afariyo soddon aayadood oo kalaamkii ilaahaya subxaanahu wa tacala oo safkuu soo gala ka war ilaahayna markhaati ka yahay ilaahayna sukiin arkayo quraankaasi maku soo gaadhay ma fahamtay haa hadalku hadalkaygu inuu yahay ma laguu sheegay ha rabbow maadaa facal maxaad ka samaysay maadaa facalta biha taasaa igu daran buu oran jiray abu abudarda inay qur-aanku inuu xujo inuu maxaytoolay inuu inuu inagu noqdo qiyamkaa aan taxi doono iminka halkaa markaan tawxiidkii iyo cibaadadii aan ka imaado bal waxaan tixi qiyamka qur-aanka ku jira akhlaaqda qur-aanka ku jirtaan bal sheegi doonaa bal qof kastoo inaga mid yihina markuu aayadaha akhriyo qiimo kasta ama akhlaaq walba hal aayadu baan ka sheegi wakhtigaana aada soo koobi doona haddii ilaahay waxaan doonaya inaad ila noolaataanoo bal aayaddaasi qof kastoo anaan isla hadlahayaa codkuun baan kor u qaadahayaa bal qof kasta oo inaga bal qiimada ama akhlaaqda ama aayadda qur-aanka qof kasta oo inaga midih halkuu ka joogo hoosta ka qoraadi darajadana aayadda waxaa lagu saxayaa toban baa lagu saxayaa hawlaa kuusii sheegay marka adigu adigu isa sii adigu isa sii aayadda akeed ka joogtaa toddoba sideed sagaal alxamdu dheh shan haddaad ka hoosaysidna waxaad tidhahdaa waa inaan kor u qaadaas qodobkaa waa inaan kor u qaadaa intay heshiisba ku nahay ya waa halkii tabliiqe mustacidiin allahuma salli calaa sayidina moxamed qiimaha koowaad ee qur-aanku aadka u qiimaya markaaba soo baxay soo noqnoqday waxa weeye alwafaau bilcahd qof ballan le ma tahay mise ma tihid qof ballan le ma tahay abaal ma leedahay abaal waa maxay cid baa kuu samafashay cid baa wanaag kuu fashay war abaal ma leedahay mise abaal ma mise dadka waxay ku yihiin jaranjaro oo haddaad mar ku istaagtid mar labaad uma baahnid ka kalaad u baahantahay ka kalaad u baahan tahay opportunist ka dhammaystay asalaamu calaykum isma naqaano mise waxaa tahay hal jazaau lixsaani ila alixsaan qofka maalin kuu samafala maalin wax ku tara maalin wax kuu sheega maalin wax ku tara maalin kadhada kaa saara caqabada kaa saaraa ma u haysaa cahdigii iyo ballantii idinka dhexaysay ma u haysaa wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula wixii ballama aad gashaan iyo cahdi aad isla gashaan ka soo baxa siduu yahay xataa ballanta haddaad gaal la gelaysid wixii aan lagu xalaalaynaynin waxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u xaaraantimeeyey ama aan lagu xaaraantimaynaynin wuxuu ilaahay xalaaleeyey shardigaasi waa baatil wixii inta kale ka soo hara insi ood la gashay ballan aad la gashay wa awfuu bilcahdi halkeed ka joogtaa aniguna aan ka joogaa qiimaha iyo akhlaaqda ah inaan oogo weedhayd afkayga ka soo baxaysa kontraktiga aan galo heshiiska aan galo halkeen ka joogaa يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود heshiisyada aad gasheen ka soo baxa contract wاladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun duulkii la ammaanay ee mu'miniin liibaanay baa tahay qur'aanka lagu sheegay waxaa ku jiray maxay ahaayeen ammaanaadkooda loo dhiibto ammaanuhu ma aha un wax subject ah wax la taaban karo xoolo iyo maaha keliya xataa sirta aan kugu qarsado waa ammaana waxbaa iga jira hawl baan kuu sheegtay waxaan u baahanahay relief inaan hadlaan u baahanahay ila inagu sykiatarkina uma tagno meelana ma lihine masariirba inagana la seexey cid bayna dhegaysataa innagaa isdhegaysana maqaaxyaha soo maha marka mid saaxiibkaa lilaahi ahayd baad leeda waxbaa baljira bar horta kaale waad ku yar nafisaysaa intii yareed baad u dhiibaysaa deedna waxaad arkaysa meel kasta dhigdhigay <laughs> markaasaa maxaa la yidhi ciidimo yaanay hadlinbay taageen cidba gabdhuhuna waxba iskuma sheegaan inamadiina waba iska waran waan fiicana sidee tahay waa nabad mid walba wuxuu leeyahay kakanoos inaad adag tahay istus ar bini aadam baynu naho waa dhibaatadii wa ina wada haysataa qof aanay kurbada haysanin cali <laughs> bin abi aalibin adeerk walaalkii caqiil wuu guur badnaa nin guur badan buu ahaa alaha meelaha lagama sheekeeyo hawlahaas iska oraydheh markaasay mid baa soo saartay malaha aad u soo dhibtay markaasuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi inaan amiir almu'miniin cumar bn alkhataab baan kugu soo ashtakayn buu yidhi saad noo dhibaysid cumar buu isku soo qaaday albaabkiibu waa cumaroo amiirkii muslimiinta ah albaabkiibuu soo istaagoo wuxuu arkay cumaroo laftiisu ah distida saaran <laughs> aad loola xisaabtamayo markaasuu is yidhi weger buu yidhi weger war meesha cumar la saaran yahay iska dhaqaaqay cumar baa ka soo doobaxo markaasuu yidhi nebi maxamed in adeerkiiyow ii kaalay maxaad iga doonaysay waxba ar maxaad iga doonaysay buu yidhi waxba ilaahay baan kugu dhaariyey maxaad doonaysay buu yidhi maxaanu doonaynay buu yidhi waana lagu soo qayliyo waanu kuu nimidoo adigoo lagu saaran yahay baanu nimid buu yidhi markaa waa iska noqonayaa buu yidhi markaasuu gacanta qabtay buu yidhi waan kaalay buu yidhi islaamahan warkoodu war weynba maaha buu yidhi ubadka inoo koriyaa hudmada inoo maydhaa sariitiiyo waa iska oraadde ya de wax badan baynu ku qabnaa soo maha iyaguna waynagu qabaaneen waynu isku wada qabnaayeen war intaasoo dhan baa jirtae buu yidhi marmar buu yidhi hadday igu yar nafisto ama igu taraaraxdo ama ay ha inaan u aamusno miyaanay ahayn caqiiloo yaa ka tegay shaahidku waa maxay de cumar iyo caqiili arrintoodii brifatka ahayd ka sheekaysan iyo isku sheesheegaya marka haddii la waayo wax la isku sheegsheego saw la caburi maayo kininyaala liqidee waddankan kininyaala liqaaye haddaad weydo cidkaa ku dhegaysataba cid aad wax u sheegtaba haddaad weydo <laughs> kiyugii baa la geli meeshii sariiraha la seexanayay marka goormaan haddaan laakiin aaminayo qofka walaalkayga ahee saaxiibkayga ahee inuu masaajidka wada joogo inuu xogtaydii ilaalinayo oo u sirtaydii ilaalinayo oy walaashay walaasheed aaminayso oo amaanaad ay wixii ay yihiin muxuu noqonayaa mujtamac caafimaad qabo oo isku qarsada sirtii isku qarsada qofkiina uu helayo wixii ku jiray inuu sheego kadalika qur-aanku wuxuu leeyahay qiimaha labaadee markaaba qur-aanka ka soo baxaya waxa weeye kibirka iska daaya ha isqaadqaadina maqlayda iska daaya tawaaduca yeesha walaa tamshi fi lardi maraxan war dhulka markaad socotid ha isqaadqaadin innaka lan takhriqa alarda horta dhulkan aad ku socotid daloolin maysid walan tabluqa aljibaala tuula isqaadqaadkaaganna buurtaa dheer dherarkaagu gaadhi maayo ee aadame ayaa tahaye aayar soco buu ilaahayna leeya subxaanahu wa tacaala waa qiima aad u qiimo badan oo ah aqoontaadu ah ku kibrin cilmigaaga ha ku kibrin hantidaada ha ku kibrin magacaaga ha ku kibrin qoyskaaga ha ku kibrin midabkaagu yaanu ku cajabin maraayaduna haysoorhayn maantao dhan <laughs> ah, weliba xagga dambe adeer haysoorhayn maantao dhan aayar ah, khalqun min khalqi illaahi baa tahay dhabankaasi waa gaboobi dhabarkaasi wuu liici magacaasi saa ahaan maayo hantidan waa la waayi caafimaadka cudur baa ka dambayni da dhallinyaro waxaa ka dhimayn odaynimaa ka dambayni a walaa tamshi fi ardi maraxan war ha isqaadqaadina attawaaduc inaad sida bani aadam ahoo hayin ahoo layin ah noqda waa qiimo weyn maxay tolwe waana waxyaabaa laisku dhegaysto weyn waxyaabaa laisku dhegaysto ilaahay subxaanahu watacaala markuu inoo sheegayey adduunka yahuudiya nasaara cilaaqada aynu leenahay markuu sheegay nasaara idiin dhow waxyaabuhu ilaahay kiristanka ku ammaanay waxaa ka mida wa annahum laa yastakbiruun isma qaadqaadaan buu yidhi ha dad kibir badan maxay toolay ma aha ayuu maxay toolou yidhi amshi kibriya anaale buu yidhi isqaadqaadid iyo kibir anaale buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii igula beretama waxa aniga ii gaara adhaxdan ka jabiyaa buu yidhi xadiidkii qudsigahaa idan qiimahaasina haynu ahaano qiyam qiyam haynu ahaana inaynanu dad maxay toolay santaag ah iyo kibir iyo inaanay dhaqan inaynanu u lahayn qiimaha saddexaadee qur-aanku markaaba ka soo eh, inoo sheegay waxa weeyaan alsraaf al-israaf waa xaggii dhaqaalaha adigaiyo saboolah ah saddexda saddexda aanu ilaahayo malqiyaamaha eegin xadiiskii saxiixa aha muxuu ahaa faqiir isla weyn <laughs> ah, haddaba eber wadannadaaa ka imid meelahaa ka imid waxaa jira qofkii guri ma leh oo hanti ma leh oo wax ma haysto a ah, haddana bahal gaadi laan cruisero intee leeg buu doonayaa inuu wato waa inuu soo iibsanayaa xabad laan cruisero intee leeg muxuu hor dhigayaa guri yaroo sandaqada baarkid male meel la dhiga male haye maxaa anigoo aan ku soo dhacayo maalkeed akeed geynaysaa arde magaaladaynu tusanaa daabo hortaba intaad laankaruusarka isku qaadaysid maad horta reerka labada sandaqaod intaad ka qaadid laba guryoo dhagaxa u dhistid hortaba eeg nolosha in aayar loo wado ma rabno israaf waa qiyamaha waa qiyamka maxaytoola xun daaha duraaxadda maan wadaa dahabka lagu wada faanayo almaxetole la wada aruurinayo berigii aanu tagnay xaggii finland aanu cusbayn anagde qaxootiga noqonay ee kaamamka dadkii la geliyay sidaas oo kale qolooyinkii aan u tagnay baa qof walba dee waxaa loo qoray in yaroo shilimaada loo qoray soo maha xoogaa markii la joogaybaa aroos baa ka dhacay aroos ayaa helisinkii ka dhacay laba soomaalaa ha hudeelkii ugu weynaa helsinki five stars mariot ayaa lagu qabtay xafladaha la dalbaday cuntada la dalbaday <laughs> qolooyinkii cadcaddaa baa yidhi war kuwani male qaxootigii ahayd maya waa qaxootigii war kuwanu kuwaynu inagu wax siinaynay miyaanay ahayn maya iga walle waa iyagii oo inaguwa mariot kuma qabsanno eh halkay ka keeneen joornaalkaana lagu soo qoraa ruutii bakaale bas koro bas bakaale kor oo kusoo eegaya markaad baska kortid mar waa kuwii bay ku leeyihin waa israaf muxuu le ilaahay subxaanahu wa tacaala wa aati da lqurbaa xaqah wاlmiskiin wabna sabiil walaa tubadir tabdiira qaraabo cidda kugu leh xaqa kugu waajibay si miskiin wuxuu kugu leeyahay si socdaalka qofka safarka ah ina hillin bay yidhaahdaane ee agtaada sahaydii kaga go'day ilaa meeshuu u socday wax uu ku gaadho amba bixi hee walaa tubadir tabdiira xooluhu ilaahay uu ku siiyey haddaa daadinin ina almubadiriina kuwa xoolahooda aan saxa u maamulan karin kaanuu ikhwaana shayaadiini shaytaan bay walaalo u yihiin buu yidhi ilaahay wa kaana shaytaanu shaytaana lirabbihi rabbigii kafuuraa soo kii ku gaaloobay ilaahay muxuu isag dhigay markaa qofku inuu mubadir noqdoy gacantiisu furnaato oo wax allaala wixii soo galaba uu daadiyaa inuu la daraja yahay shaytaan warkii inuu la darajay buyidhi allah subxaanahu subxaanahu wa tacaala qiimaha waa qiyam inagu badan inaga aad iyo aad inoogu badan mujtamacaad qof kasta adoo halkan jooga qof kastaoo inaga midoo xataa halkan joogo iskaga ladan halkan haddii warqad iyo qalin uu qaatoo la yidhaahdo qaraabadaadii kuugu dhowayd ee dhulkii aynu ka nimid joogay imisaa sabool ah imisaa u baahan laa cadda walaa xisaab soosaa ma wada nihin dhammaanteen idan dalqaraabaa ku sugaya oo masaakiin baa ku sugaya oo agoon baa xaq kugu leh oo waddankaad ka timid baa xaq ugu leh idan falaa ha noqonin musrif ha noqonin waa qiimo maxaytoola xun qiimaha afaraad ama akhlaaqda afaraad ee qur-aanka markaaba ka soo baxaysa waxa weeye alcadaala alcadaala ma nahay dad isku cadaalad fala markaynu isjecelnahay waa sax a saaxiibkaa waad isku fiican tihiin waad wada ciyaaraysaan maanta waad isyar qabanaysaan waxbaa idin kala dhex jecel waxbaa idin kala waad kala dhaqaaqaysaan markaad cadhootid ma cadaalad fartaa mise ma cadaalad fartid mise waad isku wada qaadaa ilaahay wuxuu leey subxaanahu wa tacaala qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa haddaad hadashaanood wax sheegtaan war cadaaladda ha iloobina kaad ku marag furaysaanba ha noqdo kii aad cid iskugu dhawaydeene kaad cid iskugu dhawaydeenba ha noqdo ku marag fur hadduu gardaran yahay waidaa qultum haddaad hadashaan facdiluu cadaalad ku hadla buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala walow kaana daa qurba qaraabo iyo tol iyo reerkaagiba ha ahaadee alcadaala waa qiyam waa qiyam aan mar raba inay isbedesho aan ahayn walaa yajrimanakum yaana idinku xambaarin shana'aanu qowmin dad aad col tihiini calaa an laa tacdiluu colaadda aad qof isnacab tahayn yaanay kugu kalifin inaanad cadaalad falin icdiluu waar hoy cadaaladda ag jooga cadaaladdaasa ah, aqrabu litaqwaa cabsida ilaahay u dhow idinkoo ishaya ayaad runta sheegaysaa war intaa wuu ku fiican yahay arrinkaasi hebel ma qabto arrinkaasi hebel ma odhanin war arrinkaasi hebel ma geyo waanad ishaysaan ma odhan karnaa mise ma odhan karno qiyam weeye ay tahay inaan ku dhaqanno xataa idinkoo ishay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu waxaa isqabtay muslimiinti sirada waad xafisantihiine waa tii muslimiinta laga eriyey maka waa kuwii madiine tegey hantidoodii waa tala dhacay xoolahoodii waa ta la qaatay wax walba waa la bililiqaystay deedna saxaabadii madiine tegay baa markay arkeen guryahoodiioo la qaatay hantidoodiioo ayaa waxay yidhaahdeen haddaanu maalin gacanta ku dhigno annaguna reer maka waxaanu ku dhigno waa la arki doonaa allayaa maalin gacanta loo soo geliya bay yidhahdeen guryahooda hantidooda annaguna intaasaanu ku tegi lahayne hadda waa dad la dhacay oo la boobay oo dhulkoodii la qaatay keliya lagu haysto muslimiin baa tihin aayaadkani kuwaasee la hadlaya saxaabadaasee la hadlaya oo laleeya nacaybka aad reer maka aad necab tihiin kadib markay xoolihiinii hantidiinii qaateena idin dhaceen yaana idinku xambaarin idinkana hadday gacantiina soo galaan inaad idinkuna dhacdaanoo siday sameeyeen samaysaan icdiluu huwa aqrabu litaqwa xataa kii ku dhacay adigu xumuhuu sameeye xumo la mid aha u samayna u cadaalad fal buu ilahay ku leey subxaanahu wa tacala waxaan ka sheekeynayaa filin maaha hollywood laguma samaynin science fiction ma aha waa qur'aan maskaxdeenu kuma soo degdegaya laakiin innaga <laughs> dhaqankiiba xagga kale ah wax iska celida wax iska celida inagu aynu ayaa innaga inagu badan iskuul baa ku yaallay stockholm iskuullada islaamiga ah carab baa haysata arday badan oo soomaalaa iskuulka tagta arday baa markaa aad u firfircoon hyber active ah ninkii iskuulka haystay carabka ii sheegaya marka wuxuu yidhi ninka ardaydo dhan buu dilayaa ruuxaas oo kale waa firfircoon yahay maalin baan markaa ugu yeedhay buu yidhi aabihii aabihii baa ii yimid buu yidhi waxaan rabaa inaan ka dhaadhiciyo buu yidhi markaa inankun inuu ardaydii baa looga taaglaayay <laughs> marka wuxuu yidhi wuxuu ku yidhaahdaa uun maad so socotaa jaak allah aabbihii unbaa inankii ku yidhaahdaa iska celi kan waa carab af soomaaliga ma yaqaano marka wax loo sheegaba aabbuu barada war iska celi waryah carabkii wuxuu leeyahay markaa kelmadda iska celi af soomaaliga igu sheeg waa maxay iska celi baan kuui waa idrubhu dil waaya ku markaas anna hadilin baaban leeyahaye ma aabbihii baa leh iska celi markaasaan kuui waa dhaqanka dhaqankayaga annaga oo bahashaa iska celidu waa tanna keentayba halkan halkan baanu kuuguma iman lahayn baan kuui haddaanan iska celidaasi jirin haddaanu xaggii markaanu joognay hadday ahaan lahayd icdiluu huwa aqrabu litaqwa wacfuu wasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum hadday saas ahaan lahayd manaaba halkanba iman lahaa baan kuuhi adeer halkan waxaan kuugu imiduu ilaahay iskeen tusay iska celi iska celi waa maxay gar iyo gardarraba iska celi gar iyo gar daraba adigu taki yaraa sidiibuu iskaga celinayay sheekadaas way dheerta waa ka ninkanay soo ag fadhiistee inna allaha ya'muru bilcadli waalixsaan ilaahay cadaalad buu idin faraya iyo samafale wa iitaa'i dilqurba dadka tolka aad tihiin xuquuqda ay idinku leeyihiin siiya wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi xumo iyo faxsho iyo xadgudubna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idinka reebayaa nebi maxamedow sala allahu calayh wasalam iska sheekeynaya wuxuu yidhi qur-aanku wa umirtu liacdila baynakum waxa la ifaray inaan idiin cadaalad faro ayaa la ifaray buu nebigu sala allahu calayhi wasalam waa qiimo weyn saxaabi saxaabadii nebi maxamed ka mida ah sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa uu ka hor yidhi camr ibnu alcaas oo saxaabi ah rasuulullaahi tiisii markay timid kadib ayuu saxaabigaasi wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay nebiga oo leh sala allahu calayhi wasalam taquumu asaacatu waaruumu akharu nnaasi waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed oo yidhi sa slam yowma alqiyaama wuxuu dhici xilli iyo zaman dhulka dadka ku noole ay u badan yihiin roomanisku roomaan baa u badan camr bnulcaas oo ahaan jiray nin adduunka meelo badan soo maray ayaa saxaabigii ku yidhi waa bal ka fiirso waxaad leedahay markaasuu yidhi intaan nebiga ka maqlay ayaan kuu sheegay intaa ma hubtaa buu yidhi haa haddaba dhulkooda anaa maraye anna intan iga qabo waalxadiidu fii saxiixi muslim waa cadaaladii rooma waan ishaynay ilaa beriga aliflaamiim gulibat ruum fii adna alardi wahum min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidci siniin illahi alamru min qabl wamin bacdi wayowmaidi ilaa yowmina haadaa baynu roomaanta isa sudhanah markuu maqlay camru bnu alcaas taquumu saacatu waaruumu akharu nnaasi ee iska hubsado horta xadiidkii buyidhi horta dhegaysa haddaba tilmaamahoodii wanaagsanaa buu sheegay marka camr bnu alcaas roomaankuna waa yurubiyaankan maanta aadla degantihiin waa dadkay ka soo tafiirmeen maxay leeyihiin buu yidhi miskiin waa u roo yihiin agoon waa u roo yihiin hadday jabaan way ka kacaan haddii ciidankooda la jebiyo way rogaal celiyaan wa khaamisatun xasanatun jamiila tilmaan shanaadoo fiican bay leeyihiinoo wa amnacuhum min dulmi lmuluuk degteetarshibna kama shaqeeyo agtooda buyul waa camr bnulcaas baa leh muxuu camr bnulcaas garay dad ay kala diin duwan yihiin kala caqiida duwan yihiin dowladahoodii islaamku in badan ay colaadi ka dhaxaysay ayaa haddana muxuu sheegayaa tilmaamaha ay leeyihiinee wanaagsanaa ayuuwaa cadaaladii xataa qofka aad ishaysaan inaad u cadaalad fartid hal qodob uu qodob ka horeeyo kuwa waa iska daynaya halkan halkanubaa ku khatimayaaye oo iyadna qiimo ah akhlaaq ah waxa weeyaan waxaan la yidhaahdo attacaawun attacaawun hadda halkanaan wada fadhinaa shir baad qabateen wadaaddaad isugu yeedheen intaasoo dhan baad abaabusheen waynagaa maxaytoo dhallinyaro ubad caruur hooyooyi inaga halkaa wada fadhina haddaanu tacaawunu dhici lahayn oo markaisu tawfiiq iyo intaan la joogtaa haddaana isku tegi lahayn oo intaasoo energy intaasoo dhallinyaro intaasoo caqli intaasoo adduun intaasoo waqti haddaan la isku dari lahayn waxuba qabsoomi lahayn ilaahay markaa wuxuu leeyahay isaga oo ficil amra inagu amraya watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan waa qiimo ay tahay inaan lahaano waa qiima meel allaala meeshii khayr laga qabanayo maxaan ka qabtaa maxaa layga baahan yahay armaanta wakhti ma haye shilinkaa iga qabta gaarigayga isticmaala ma curuurta idiin soo diraya xaaska bal halkaa tag wa tacaawanuu cala albiri waltaqwa waa waxyaabaha lagu horumaro ee qiimaha ay tahay agteenna inuu yahay weliba tacaawunku waa maxay waa tatawuc volunteer ma aha maxaytoo kii adduunka lagu qaadanayay adoo shaqaadaada shaqaysanaya oo waxaadii maxaytoolay qabsanaya ha ayaa maxaa la rabaa inaad leedahay xilli aad ku dartid mujtamacaaga muslimkeed la nooshahay inaad tidraahid usbuucii intaasoo saacadood baan hayaa bishii intaasaan hayaa malcaamadda ha noqoto turjumaan ha noqoto waxtar ha noqoto education ha noqoto waxalaal waxaad ha noqoto waa maxay laakiin waa qiyam waa qiyam marka maxaa wax lagu noqonayaa saacaadkaasaa laysku dardaraa saacaadkaasaa barakoobaya waa laysku dardaray waxaan xasuustaa ninkii boosh aabbaha ma inankiisa ayaan dhegahaygaa ku dhegaystay lagjar uu jaamacad maraykana ka sheekaynayo arday buusan u hor fadhiyaa ardaydii wuxuu kula dardaarmay madaxweynahaasi ardaydiisii wuxuu yidhi waxaad ii ballan qaadaa buu yidhi cumrigaaga noloshaada intaad nooshahay afar sannadood oo noloshaada ka mid ah in aad volunteer ugu shaqaysid qarankaaga maraykankaa buu ilaa iminkay maskaxdeeda ka dhex dhawaaqaysaa noloshaada inta aad jirtid afar sannadood markaa ama bil ama jajabi usbuucii intaa saacadood bishii intaa sannadkii intaa adigu noloshaadao dhan maxay iga sii buu yidhi afar saacood aad u shaqaysa maxay qarankaaga ee waddankaaga u shaqayso war waa saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan milyan weeyaane bal waxaad ku dhufartaa afar sanno ku dhufo intaasoo milyan weeye bobulationka maraykanku mid waliba hadduu yidhahdo afar sannaan dhigay oo ah imisa sannadood baa soo baxay sannadaha intaasoo saacadood u qaybi saacaddiiba toban doolar ka soo qaad imisaa lacag hamtidooda ah ay ku horumarinayaan mujtamacaadkooda adiguna maxaad haysataa watacaawanuu cala albiri waltaqwa war iskaalmaysta oo gacmaha isqabsada oo saacadaha dheeraadka isku dara caqliga isku dara maskaxda iyo maamulka isku dara waxba idin curin ummaddiina waxba idin tari idinkoo wada jooga ayaad hore m waa qiyam waa qiyam ay tahay inaynu mtolay inaynu qiimayno sala allahu cala sayidina muxamed wacala aalihi wa saxbihi wasalam dulmiguna waa dulumaat in la isdulmiya waa xaaraan runtu waa qiyam kadibku waa qiyam waa xaaraan asabr jasaaka allah khayr